wbacd asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu culimmadu wixii la odhan lahaa way yidhaahdeen waxaan sii xoojinayaa un intii la sheegay ugu horeyn nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamay abqad nnaasi ila allahi alaa ilaahay dadka ugu necab yahay dadka saddex weeyaan waa saddex dunuub waaweyn galay marka marka gaalnimadiiya waxaa laga yimaado abqadu nnaasi ila allahi halaa ka koowaad nebigu wuxuu ku tilmaamay mulxidun fi lxaram may dunuubta waaweyn ku gelaya xaramka gudihiisi dembigu weynidiisuna waa dembi in xaramka ilaahay lagu sii sameeyaana waa dembi labaad kaasi wuxuu ka mid yahay buu nebigu yidhi saddexda ilaahay ugu necab waxaa kaloo saddexdaa ilaahay ugu necab yahay ka mida buu nebigu tilmaamay mubtaqin fi lislaami sunnata aljaahiliya qof islaamka dhexdiisa ku rabo wadadii jaahiliyada inuu wado dhaqamadii diinta kasoo horjeeday weli raba inuu islaamnimada sii dhex wado waa muslim islaamnimadiisi wuu haystaa laakiin haddana wixii jaahiliyadu ku dhaqmi jirto weli guntiga ku sitaa oo wuxuu rabaa dhaqankaasi inuu socdo waxaa aada moodaa inagu ka soomaali ahaan dad muslimiin ayna aba jaddin ahayn inta taariikhun soomaaliyeed la garanayo dad soomaaliyeed muslim bay ahaayeen soomaali diin kala haysata maynan maqan intaa muslim ha ahaadaane haddana waxaa jira dhaqamo diinta aada uga fog oynu dhex wadnay oo reeraheenna iyo qabaa'ilkeenna iyo dadkeenna u ahaa xeerar dhaqamadaasi waxay keenayeen inaynu ka mid noqonno markaa kuwanuu nebigu sheegaya uu leeyahay mubtaqin fi lislaami sunnata aljaahiliya dad islaamnimada ku dhex raadinaya wixii jaahiliyadu ay lahayd masaa'ilkan uu sheekhu sheegay cabdinaasir ee maalan magahan iyo waxa ku saabsan iyo xeerarkan aynu ka dejisanay dee waa islaamnimadii aynu wax kale dhex wadno markii layswacdiye waxa laysu sheegay waa jiraan hadda reero soomaaliyeed oo cuqaashoodu intay shuru qabatay isu yimid marka masaladu taagantay haddaad tidhaahdo samaa lagu fulinaya waxaa laga yaaba inaan dadku aqbalin ama dad badani e, waxaana caada inoo ahaan jirta waa la wadayaa ku yidhaahdaan laakiin iyadoo aan balaba jirin bay sheerayeen reerkoodii way isugu yeedheen culammadoodii iyo waxgaradkoodii iyo waayeelkoodaba way isu yeedheen war waxaa diintu ma ogole maxaynu ka yeelnaa baa laisweydiiyey maanta aan xeer ka dejisanno daynu hore xeer arur soo lahayn dee kuwaaba raggunbaa soo qoray waxay doontaba ha noqotee qalad iyo sax waxay doontaba ha noqotee waxaynu maanta ka yeelnaa waxay go-aansadeen wixii ilaahay uu inoo soo dejiyaan ka yeelo way ku dhaqeen reerkiina wuu wada qaatay odayna kuma qasbin cidana kuma qasbin ee waa talo reer gaadhay oo intuu reer tashaday ay gaadheen inay qaataan wixii ilaahay uu jideeyey la yidhaahdaa agoonka yar soomaali maalan dilku ma dhammaado sababuhu dhammaan waaye xeerkan baa ka mid ah inanka yar ee aabbihii la dilay ama walaalkii la dilay ee odayaalintay fadhiista ay idhaahdeen ninkii waa cafinay isaga waxba la weydiinin ama la jajuubay ee magtii markii la qaatayna la yidhi adiga laba halaad baa kugu soo hagaagay aabbihiima laba halaad buu kaga sabrayaade soo maaha unu sida intuu ama ka qaangaadhayo ama mid cidlo maraya uu ka helayo uunbuu sugayaa waxaanay aanadu u dhammaan weyda iyo dilkani u dhammaan waaye waxaweyaan dee qofka waynu jujuubno qofna maynan sabirsiinin laba midunbay ahayd inaynu qofka qisaas u ogolaanno oo idhahda abahay ninkaas waa dilay ha loo dilo oo qisaas aqballo iyo wuxuu ku sabra inaynu siino nidhaano war boqolkaa geela kaxaysooo waad iska badhaadh iyo cafi dadka oo markaa u arko dee nin aabbihii calalaqal ha waaye eh u haystaa laakiin gala reerku qaybsaday isaga xoolow gala reerku qaybsaday isaga xoolow wuxuu ku sabraa markaa meesha ma yaalin waxaan aanadu inooga dhammaan weydaan waxaan wax ka saaraya xeerkeennan xeerkan aynu ku dhaqmayna inuu yahay waxaan aanadu u dhammaan weyday qoysna u sabri waayey afartan sano ka hor mid la dilay uu leeyahay reer hebel baa dilay reerkaegi marka laba mashkilaa taaganoo kii reerka ninka ka dilayna wuu dulmiye tolkiisii magta ka qaatayna waa dulmiyeen de labada qoloba waa ku dulmiyeen kii aabbahaa dilayna ku dulmiye wixii laga qaatay kuwii kuu diidayna dee ku dulmiya agoonkani laba jeer buu markaa dulman yahy marna reerna aabbihii buu dilay reerna xoolihiisii buu qaatay marka waa laba jeeroo dulmiya idan waxaa eh, laga yaabaa dee dadkiina halka fadhiya iyadoo sidaa loo qaybsanayo inay danna ugu timaadeen oo inaydan xeerarkan idinku dejin laakiin dee rag baa tihiina xeerka waa la bedeli karaa reerkii xeerka lahaana waa loo talin karaa waana la shirin karaa diinna waa qaadan karaa maan arag anigu dad soomaaliyeed oo meel isugu yimi oo wanaag ka shiray oo isku diiday maan arag dadku hadduu wanaag ku shirayo oo markuu shiro isugu yimaado laakiin iyadoo dhibtu taagantahay haddaad shiriso waa mushkilad iyadoo nabadu taagantahay roonta intaad shiriso inaad tidhaahdo war waxaa berri maxaynu ka yeelnaa xeerkeennii hore kaasoo ahaa diintiina saasay sheegtay maxaynu ka yeelnaa inay isweydiisaan dadku uu qaadanaya kaasi baa qodobka hore uu tilmaamay sheekhu qodobka labaadee uu sheekhu tilmaamay ee nabigu calayhi salaatu wasalaam waxaa jira erayo anas ibnu maali uu leeya khudbad kasta uu nabigu jeediye wuu jeedin jiray khudbad kasta oo nebi maxamed noo jeediye buu yidhi weedhaha kama tegi jirin laa ammaanata laa iimaana liman laa ammaanata lah walaa diina liman laa cahda lah nebigu buu yidhi mar kastoo wuxuu odhan jiray iimaan ma laha cidii ammaano lahayne diin ma laha ciddi aanba la lahayn ayuu nabigu nagu odhan jiray buu leeyay calayhi salaatu wasalaam ammaanadu way kala weynta ammaanada maamulka ugu weyn cibaadadeeduna waa ammaano ilaahayna saaray oo laynaga rabo inaynu gudanno xoolaa bini aadamku waa ammaano laakiin maamulku nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu tilmaamayaa ida dayacat ilamaana fantadir isaaca hadday ammaanadu lunto qiyaamihii unaag buu nabigu yidhi markaasay yidhahdeen ilahi rasuulkiisiiyo see u dayacmaysaa idaa wusida alamru ilaa hayri ahlihi buu nabigu tilmaamay ammaanadu waxay dayacatay mid aan mudnayn marka talada la siiye dadka madax looga dhigo maanta soomaaliyi dee sii shuuku sheegaya idinkunbaa madaxu ah haddaad adigu tuug soo saarto iyo mid waxboobaya aakhiro adna waa laguu qabsanaya waayo boobka ka markhaati ahaa adaad raba in wax la boobo minaad adba xoolahaagu u dhiibateen haddaad tidhi xoolaha ummadda ha loo dhiibo adigu maad u dhiibateen waxaaga ilmahadeer waatiin tol waatiin iskureer waatiin laakiin waxaaga umaad dhiibateen laakiin waxaad ogashay waxa ummadoo dhan in loo dhiibo dee waa laba tuug umaatee waa tuug iyo tuug kalkaal waa laba shaqada waa wada wadawade weeyaan runta markaynu isu sheegno haddaynu inagu daacad ka nahay dadka samihiisana doonayno waa samayn karaynaa waayo dadkaynu xilka keennaa dee rag ordayo hunguri wada waa ku imanayaan waa hubaaltaasi mid lacag waa kuu imanaya mid orday waa kuu imanaya laakiin aday ahayd intaad reerka eegtay inaad tidhaahdo warkaasaa ugu daacadsanoo ilaahay dartii dadka u cadaalad samaynaya cadaaladdu waynay wada gaadhi lahayd marka caqal waliba hadduu kaa keeni lahaa soomaaliya way kici lahayd waa kufte waa kici lahayd cadaalad baana ina deeqda kani wuxuu soo booba wax ku tari maayaan laakiin innaga waxaa ammaan noqotay tuuganimada saa daraaddeed in laydhaa ninka hebel walaahi laba sannadood buu dee meeshaa ka shaqeeyo reerkiina guribuu u dhisay yararkiina jaamacadu u diray waa tuugo waxaad ku ammaanaysaa xataa labada tuugo ta qofka caadigaa laxadabaa ka fiican waayo ka qofka caadigaa laxada wax laga yaba inaad wixii soo celiso inaad tiraa warriyow icafi beri baan waxaad leedahay taataabtay toban milyanoo qof wuxooda haddaad xadda akhira ayaa kaa saaraya toban milyan oo qof oo agoon iyo mid jaban iyo mid indhala iyo mid baaba'sanba leh tobanka milyan ba intani ka dhexaysay toban milyan wuxood qofkii qaatay akhre si uu badbaadaya yaa cafinaya adiga waxaan ku yeelo ama kaa qaato waa kuu soo badheeri karaa war iska kaa cafi waa kuu celin karaa si un baynu wada xaajoon karnaa laakiin toban milyan oo qof wuxood hadday kugu tageen ilaahayna wuxuu leey waman yaklul ya'ti bima halla yowma alqiyaama ciddii wax hadda ah uluulku waa xoolaa la wada leeyahay cidda wax ka hadda ama fayg iyo jihaadka hadaan ama maalka baytlmuslimiinka adama wax doonaado waman yaklul baa ilaahay yidhi ciddii wax hadda ya'ti bimaa alla yowma qiyaamaha waxay idhahdaan tuugada dadweynuhu tuugada kale way ka gedisantahy wuxuu imanayaa wixii uu xaday isagoo tuurta ku sida qiyaamaha kontonka sanee dadku uu taagan yahay banka qiyaamee la isxisaabinayo hadduu awrxaday dushuu awrku ka saaraya isagoo qaylinaya weliba waxay dhaahdaan xadiidku wuxuu sheegayaa awrku isagoo cod leh cabaadaya waayo dadkaa la rabaa in la tusiyo yowma alcardi ceebtiisu inay muuqato kii dhul dhulxada isagoo dusha ka saaran loo imanaya sabcata ardiin iyadoo dusha ka saaran waxaa calaamad u ah bay idhaahdeen qof kastoo tuuga noocaasiya galay isagoo tuurta ku sita inuu yimaado waxaan leeyahay markaa war soomaali ma dhib badna runta haddii la sheego oo dunida loo eego iyo waxa ka jira ma dhib laakiin laba ceebood baynu leenah aynu farsamayn kari weynay laba ceebood aynu farsamayn kari weynay baynu leenahay ceebtaa qabiilka ku saabsiisan ee ah haddii lagu idhaha wax soo door mid wax boobi kara inaad meesha geynayso haddii layna idhaahdo cadaalad samee tolka inaad gar iyo gardarraba u hiiliso waa ninkooda lagaa soo marin maxaanay ahayd inaynu cadaaladda xaggan ka bilowno tolkaana inaad u cadaalad samayso dadka kale muslimkaana ah inaad u cadaalad samayso haddaynu qabyaalad xal u helno ama magteed ha noqoto ama xeerkeed ha noqoto ama say wax u qaybsanaysa ha noqoto ama cadaalad raadinteeda ha noqote haddaynu xal u helno soomaali xal waa u helayna ka labaadna waa mid odayadii hore intaasi xal u raadinayna ku soo biiray oo waa balwad balwaddu dadkii hore way inaga waxyeen way inaga adduun yaraayeen soomaalida maanta joogtaa ka adduun badan soomaalidii hore odayaal waaweyn oo soomaaliyeed baan xabsi beri ku wada jirana sheekaynaya markaa waxaa ka sheekaynaya magaalooyinku say ahaayeen iyo iyagoo ciyaal yaryara in garow baa la karin jiray way idhaahdeenoo fuudka garowga ka soo hadha ayaan weydiisan jirnay kuwa hudheelko fuudkaasay dooxa nagaga aasi jireen bay idhahdeen fuudkay xataa noo diidi jireen fuud garowba ayay nafbidayeen soomaalidu maantay xoolo badantahay maanta maali ka xoolo badantay ma jirto inkastoo broblemaysto laakiin soomaaliga hore cunnada ceeb buu u yaqaan cadquudheedna gaaju ka doorbidi jiray isagoo baahanna wuu seexan jiray ninka waayeelka ama ninka waxgaradka ama qofka magaca lihi isagoo waxba afka saarin cunaduna kuma badnayn oday soomaaliyeed odayaadii soomaalida ka tiri jiraan waxaa lai sheegay oday baan ku idhahda subagamadskeda islaamkaas igu yidhi hebel nin la yidhaahdo oo reer hebel uu ahaa odaygooda bisha ramadaan buu igu yidhi bisha ramadaan oo dhan laba wasladoodoo hiliba iyo siddeed iyo labaatan koob oo subag u cabi jiray buu yidhi shan iyo tobanka hore inay fuuqali jiray waslad buu ka cuni jiray inta ku xigta koob subag u cabi jiray markaas koob subag u cunno intuu ka dhigto iska seexanay aamudaan ka lahay uu soomayay waxaan uga dan leeyahay iyadoo baahidu taallo ayay dadku astuurnaayeen hadda bini aadamkiibaa wada baahi laga dhigan balwada inoogu darsamay balwadaasi waxay keensatay qofku wuxuu haystaaba inaana ku filayn wax kastoo agtaada yaalla inaan ku filayn waxaa laga yaabaa maanta lacagta moobiilka aynu ku bixinaa inay reer masruufi jirtay soddon sano ka hor afartan sano ka hor lacagta maanta aynu moobiilka ku isticmaalno kharashka moobiilka aynu ku bixinaa inuu reer masruufi jiray dadku markuu wada baahi noqday isla markaana dhaqaalo ku filan baahidanoo dhammi aanu jirin waxaa batay laaluushkii iyo musqumaarsiqii iyo waxisweydaarintii iyo ammaanadarradii iyo waxa kale waxaa waxaa inugu sii daray maanta khamri qaad xashiishad soomaaliya wax walba hadda waa cabdaa waagii hore soomaali in yarbaa waxaan cuni jirtay anigu waxaa soo gaadhay magaalooyinka waaweyn oo soomaaliyeed oo saddex laan loo mar yimaadaan istaxlaan loobar buuqaadkaa gobolka burco o dhan soo gala ayuu ahaan jiray maantana waddadaa markaan maro dhowr iyo toban gaadi oo tareellaaba ah ay dhaafo qaadsida waa laba saddexda saacadood aan meesha sii socdo intii waaga intaanu beriyin martay iyo inta gelinka dambe maraysa waxaa marka laga yimaado waxaana soomaaliha cunaysaa meelibana meeshay galbeed ka sii xigtay kaga sii badantay way soo dhaafto hadda magaalooyinkaa qaadcun yar baadiyaha xun kole goboladaa ka imi baadiyaha ka liita magaalada magaalada dad badan oo waayeeloo waaweynoo waxgaradoo aan qaadcunayn baad arkaysaa magaalada waxaa laga yaaba dhallinyaradii jaamacaadkao dhan oo intooda badan aan qaadcunayn baad arkaysaa laakiin baadiyaha siddeetan jirku uqayala oo sigaarku cabaa dhallinyartoodina khamrigay cabtaa geelasha khamri lagu hor cabaa geelasha soomaaliyeed baa khamri lagu hor cabaa dhul badan oo soomaaliya hadda leedoo qayd waxaan ka dallaya markaa xumihii wuu soo kordhayaa iyadoo baahidii sii badanaysa haddana xumihiina soo kordhaya balwaddu hadday meesha timaado controolku u lumaya markaa dad wax booba iyo dad wax iyo dad wax dhacay way qofkii balwadba ka dambaysa balwadahaana dee dadkii idinkaa u madax ah sidii loola dagaalami lahaa ee loo joojin lahaa ama loo yarayn lahaa horta dee waxa qudhay lagu joojin karaa waa diin dadka hadday diini gashana wuu joojin nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam askar ma qoranin xabsiyo ma samaysanin waxba ma samaysanin carab oo khamri ka dharagtana wuu yimi shan iyo tobankii sannadood ee horena way cabayeen ee islaam la ahaa shan iyo toban sannadood oo islaam layay oo la tukanayo oo la soobaya haddana cibaadaadka labada haddana khamriga la cabayay oo aan la joojinay laakiin mar quraa la yidhi ka fogaadoo iska daaya dabeetana eraygaasaa ku fillaaday askarna looguma yeedhin cidna looguma yeedhin dadka haddaynu diin geelino oo waxbarro oo iimaankooda xoojinno bal waynu celin karaynaa waa celin karaynaa haddaynu dowladda ha ku taageero waa yarayn karaynaa qaanuunku uu yarayn karaa una ma joojin karo waayo waxay idhaahdaan shay market leh intaa shay suuq haystaa intu suuqu jiro cidka inta la waayi maayo haddaan maanta labada ugu waaweyne keen ama saddexda ugu waaweyne magaaladiina jooga haddaa isugu nimaadno waa yeeliyo oo wacdino oo ay yidhahdaan waa ka baxnay saddex kaluma keenaysaa waayo suuqii baa jiraa meeshu waa inuu suuqu go'aa oo kale hadduu iska daayo ku dambe xataa hadduu keeno waa suuq jiraynin siduu ku joogsan kara waa sidaa waa jiraynin ma qof iyo laba iyo saddex danoo qura waa suuq dadkii ahaa customarska zabuunka dadkan eh, gadanaya waa joojiyaan markaasuu suuqu engegaya dad kalena waxay ku joojin karaa uun dee haddii wacdi iyo diin iyo tale iyo caqli iyo wax ku kordhinno haddii uu u muuqdo inuu ceeb yahay xataa waxyaabaan ka yaabay waxaa ka mid ah galbeedka nimanka reer galbeed dadka droogooyinka isticmaala waa dabaqada hoose bulshada inteeda mudani hadday daroogada waxaan isticmaashay way ceebowdaa markaa waynu shaqadoo dhan ka tagaa waa ceeboobaan innaga imika wuxuu u soo socdaa bulshada inta mudani inay cunto oo reerka haddii suldaanku qayalo ama madaxweynuhu qayalo ama sheekhu qayalo inti kale maxaad ka sugaysaa marka yani dadka ama taajirka intii waas intii dadku eeganayay hadday iyadu qayasho warinta yaryare iska daaya dee caqliga geli mayso waa in dadka inta mudani ay faraha ka qaadaa markaasaa inta yaryarna lasii wacdii karaa wixii hoos usii dhaadhici karaa dad waaweyn mala tilmaamunbaa ku filana de hadal badani waxba kordhin maayo dhowr culamaana waa ku hadalay waxaan ku koobayaa xil ballaadha baa idin saarana ilaahay idin fudaydiyo dhibaha dadkeenna haystaana ma yareeyo ilaahay inaga kor qaado laakiin dadkii wuxuun samayn kari lahaa ama dhibtaa yarayn kari lahaa waa inaga oo kaashanna ilaahay sharcigiisa iyo dadkaynu u talino oo inu talada wax ka siinoo la wadaagno oo wanaagga ugu yeedhno way aqbali doonaan haddaynu inagu noqonno kuwa wanaagga horseedaya